qaala alimaamu الshaafiعي akhbaranii abu xaniifata ibnu simaak ibn اlfadl الshihaabi qaala xadaanii ibnu abi di'bin can اlmaqburiyi can abi shurayxin alkacbi ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalama qaala caama اlfatx waxaan kusoo dhex jirnay musanifka sardintiisa ama tirintiisa adiladii tusinaysay khabarkii waaxidka ahay inuu xujo yahay haddii xadiid nebiga lagaaga waramo hal isnaad keliyana uu leeyahay ama hal qof uu kaaga waramo sidii zamankii taabiciinta oo kale markay ay suuragal ahayd in la qaata ninkaas caadil haddii uu yahay inay waajib tahay adilo gaaraysa ilaa dhowr iyo soddon buu musanifka soo sheegay intii baan ku dhex jirnaa had jirtaan marka waa gabagabadii daliilkii ugu dambeeyey inuu yahay aa laga yaabo marka wuxuu leeya akhbaranii abu xaniifata yaa ii sheegay ibnu simaaki ibn اlfadl ashihaabi abu xaniifa ma aha abu xaniifa oo saaxibu lmadhab ma ah abu xaniifa ninkaas waxaa layihaha nucmaan ibni haabit aa la yidhaahda marka imaamu shaaficina nolol iskuma ayna gaarin oo ninkaa markuu dhimanay miatayn وaamsiin mia وaamsiin buu hijrada ku dhintay imaamu shaafici markii la dhalo asiga dhintay kaas marka talaamiiddiisa moxamed ibn xasan الshaybaani iyo wixii lahaal ah eh, iyo imaamu shaafici ay wada kulmeen ay dood badan ay dhexmari jirta laakiin abu xaniifahaas ma aha eh, abu xaniifaha ninkaa waa nin taabici ah qaala xadaanii waxaa ii waramay buu yihi ibnu abi di'bin can ilmaqburiyi can abi shurayxin alkacbi ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi caama alfatxi markii maka la furanay sanadkeedii wuxuu yihi oo sideedaadkii hijiradii nabiga calayh salatu salaam markay ahayd man qutila lahu qatiilun fahuwa bikhayri nadarayni in axaba akhada alcaqla wain axaba falahu lqawat man qutila lahu ninkii oo loo dilo qatiilu ninkii laga dilo fa huwa bikhayri nadarayni labadii fiira midda ugu khayr badan buu leeyahay in axaba haddii uu doono akhada alcaqla diyadii uu qaadanayaa wa in axabba hadduu doono falahu lqawadu inuu qasaasto u leeyahay ninkii haddii nin lagaa dilo adiga ood weli u tahay ninka weligiisa ah oo ninkaas dhaxli lahaay hadduu aabba yahay wiilkiisa haddii wiil oy ka badan yihiinna wiilashii oo dhan haddii wiil la dilana aabbihiis wahaakada sidii dhaxalkii uu imaan lahay baa loo kala dhaxlaya marka haddii qofkaas la dilo eh, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu manaysto noo jiday ninkaas weligaas ah si lagu raalli garay oy arrinta meeshaas ku dha ku dhammaato adaa la leeyahay adaa ninkaan iskale markaan ama daysa ama dilo marka waxaa la diidayaa sideedaba sida ilaahay uu yihi walakum fi lqisaasi xayaa dadka qisaasta markii laysku qaado nolol baad ku leedihiin baa leedi macnaheedi waxaa weeyaan ninka haddii uu ogaado haddii wax inuu dilaayo haddii la dilayo marka hore waa ka fogaana dadkii waa wada fakarayaan markaas marka ninkii markii la dilo waxaa la leeyahay ama ninkaas dayso ama dilo sidaa adigaa adiga xuriyo uleh haddii marka u dishana waaba qisaasoo meeshay ku dhammaatay ciddii cid dishay oo asna la dishay wax kaloo laysu dabakaca malaha haddii adiga aad daysatidna nin aad shalay adiga iska dhaaftay maanta inaad raasatay haddeen dilkiisii ma dhacayso laakiin waxaa la diidayaa ninkii oo aan aan qisaasna la makaninin diyadii asiga ogolaashana aan lagu siinin waxaa imaanaysa inay ciddaas cid kale ay raadsato marka sidaa daraaddeed ilahi faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi اlqatli inahu kaana mansuura ninka oo weliga ah oo ninka la dilay u weli ah wuxuu garanayaa horta waa inuu fahmaa inahu kaana mansuuran ilaahay baa kuu gargaaray xaqaada asaa ku makaniyey oo waxaa la yidhi markaan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunhaa bilunhaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf ninkii wax loo dhaafo oo walaalkiisa oo wax u dhaafo faatibaacun bilmacruuf baa layidhi marka xadiidka iyo aayaadka waa is wada leeyihiin faman cufiya qisaastii waa la soo sheegay kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla markaasaa layidhi faman cufiya lahu min akhiihi shay ninkii weliga ahay oo ninkaa la dilay weligiisa u ahay haddii uu ku dhaafo adigana macruuf waxaada ugu gudo markaan taasaa layidhi marka xadiidkaas iyo aayaadkii qur-aanka oo nas sariixa waa iswaafaqsan yihi qaala abuu xaniifata wuxuu iri waa simaak ibn lfadli ninkii hadda lasoo lahay faqultu waxaan u iri libni abi dibin waxaan u iriyey ata'khudu bihada ibn abi di'bin waa shaykh lsimaak aw liabi xaniifa yuu sheekhiisi yahay markaasuu yihi xadiidkan aada ii warisay xadiidkaan adiga ma qaadanaysa yaa abalxaari yaa abalxaari macnaha waxa weeyaan waa kunyadii ninkaan ibn abi dib kunya macnaha af soomaali markaad u fiiriso wax lagu fasira ma laha laqab iyo kunyaya iskaa darsoomin laqab ammaan waayo faaruuq iyo dilaa iyo fulaan iyo markii la yidhaahdo kaas laqab baa la yidhahdaa maa ashcara bidamin aw madxin waa laqab laakiin kunyada waxaa weeyaan macnaha caruur isugu yeerid iyo haddii la af soomaaliya noqonaysa adiga oo maalan magacaadi uu maalan cabdullaahi yahay wiilkaadana cumar u yahay yaa waxaa lagu leeyahay abaa cumara aa lagu leeyahay macnaha wiilkaadi yaa lagugu yeeraya carabta marka aaday u ixtiraamtaa kunyadaas asiga ninka magaciisa inaad tihaahdid iyo inaad adiga wiilkiisi aada ugu yeertid aad bay ukala fiican tahay sharcan walidaalika nebiga kunyadiisa abalqaasim baa la yidhaahda walidaalika nebigu wuxuu yihi laa tukanu bikunyati isimkayga isku magacaaba laakiin kunyadayda maya marka abalqaasim baa nabiga alayh salaatu salaam yihahda carabta markaas sidaasay u jeclaan jirtay ilaa daraja caaisha uma cabdillaahi a lagu magacaabay iyadoo isku magacaabaysa wiilkii wiilkii habaryara u ahayd iyadoona aan waxba dhalin marka waxaad arkaysaa nin yar oo toban sano jiro oo adiga magaca haddii la yihahda abu xafsin ama la yihahda ama abu cumar ama abu cuhmaan oo ku leeyahay wuxuu ka jecel yahay kunyadaas in lagu yeero walidaalika dadka muxadisiinta waxaa dhib weyn ku hayo maadaama anigaan xadiidka wax ka qori jiray waxyaalaha aada aada ula kulmaysa waxaa weeyaan ninka raawiga magaciisaan lagu sheegayni waxaa laleeyahy xadahanaa abu muxamedin marka waxaa kugu adkaanaya abu muxamed ninkan oo kunyadiisa ay tahay masmuhu xataa yucrafu fiihi jarxu tacdiil dhibaato weyn baad kala kulmaysaa marka waxay u baahan tahay inaad samaysid xasri shuyuukhda ninkan intay laegyihiin gebigood magacyaalkoodii iyo kunyadoodii iyo laqabyaalkoodii sidaa ninka aad ku ogaatid marka eh, laqab kunyada waa shay aada u wanaagsan oon hadda af soomaaliga sidaan kuu sheegayna loo qaadanay marka ata'khudu bi hada ya abalxaaris xadiidkan asiga maku camalfalaysaa buuri ninkii abu xaniifa simaak ibnu lfadli la lahaay baa wuxuu ku yidhi sheikhiisa xadiidkaani ma qaadanay fadaraba sadrii markaasuu ri buu garaacay wasaaxa calaya waa igu qayliyey siyaaxan kaiiran qayli aad u adag buu igu qayliyey buu ri aad buu iigu qayliyey wanaala minii aniguun haddana iga gaaray macnaha wax buu iga sheegay nin xun baa tahay nin fiican ma tihid wanaala minii macnaha waa ii cay oo kale waxun buu iga sheegay wa qaala ninkii wuxuu ri ibnu abi dibin ahay wuxuu ri uxadiuka can rasuulillaahi baan kaaga sheekaynay wataquulu waxaad ilaaday ta'khudu bihi wax lala yaabo nebiga ma intan kaaga hadla aad haddana ilaadahay hadalkaas nebiga ma qaadanay mase ma qaadanaysid maad ilaadahay waa waxaan la yaabo buuri nacam buuri aakhudu bihi waan qaadanayaa wadalika alfardu midkaasaana farad oo waajiba calaya aniga iyo wa calaa man samicahu ninkii maqlo ina allaha ilaahay ikhtaara muxamadan u doortay min annaasi fahadaahum ilaahay dadkii waa hanuuniyey bihi bimuxamadin uu ku hanuuniyey wa yadayhi yaday muxamadin buu ku hanuuniyey wakhtaara lahum ilaahay wuxuu u doortay makhtaara lahu nebi moxamed wuxuu u doortay iyo wacalaa lisaanihi buu ku hanuuniyey fa cala alkhalqi dadkoo dhammaantiisa waxaa korkooda an yatabicuuhu inay raacaan nebiga daayiciina xaal ay yihiin kuwo adeecsan aw daakhiriina ayagoo dullaysan yacni nebiga diintiisa hadday kor noqoto dadkii kale adilay noqonayaan xataa gaalada iska hato walidaalika waxaa la hubaa haddii shareecada islaamka ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu talagalay aan u qaadano waxaan aan rumaysanahay ka caqiida ahaan gaalada si kastoy awood u leedahay inay taxta yadi lmuslimiina ay soo galayaan taas niman rumaysnayn islaam maba ka jiraba waa goorma haddaan annaga islaamka qaadan walaa taxzanuu walaa walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin marka ilaahay wuxuu ihi kataba allaahu laaglibanna ana wa rusulii marka ina allaha qawiyun casiiz haddii ay america xoog leedahay ruush hadduu xoog leeyahay shiina hadday xoog leedahay adiga muslim marka tahay ilaahay ayaga yaa xoog badan inaad ka jawaabtid weeyaan kataba allahu laaglibana ana warusuli warusuli waman kaana calaa manhajihim aa aayadda ku jira bita'kiid weeyaan marka khalqiga marka inay nebi moxamed ay raacaan taa'iciina aw daakhiriina laakiin waxaa aada u yaab leh adigoo adduunyadaas cizinagaas heli karti oo wanaagga oo shareecada islaamka la qaata ah adduunyada sharaftaas inaad ku noolaatid qiyaamana janno ay kaaga horayso intaan iska diidnay baan annaga waxaan iska jeexanay muslimiin haddaan nahay waxa oo hadda caalamkan ka jiro duwal oo dhan iyo islaamkoodii intay dhinac iska dhigeen yaa reer galbeed iyo danagaar ah yay qaateen markaasaa waxaa dhacday adduunyadiina male oo dulli baa lagu nool yahay aakhirana sidaan lagumaba tegaya lianna fasaada addunyaa daliilun calaa fasaadi alaakhir haddayba adduunyadiiba aad hagaajin waysay aakhirana wax kuuma jira marka an yatabicuuhu طaa'iciina aw daakhiriina macnaheed saas weeyaano huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu calى اddiini walow kariha almushrikuun yacni gaaladoo dhan hadday nacdo xataa diinta islaamka tii meel maraysa weeyaan waa goormaa hadday muslimiinta ayga naftooda u laabtaan laa makraja limuslimi nin muslime eh, kama bixi kara min dalik si uu kaga baxa nebi muxamed inuu raaca marnaba ma laha qaala wuxuu yihi wamaa sakata ninkii ibnu abi di'bin ahaa igama aamusin xataa tamanaytu intaan ka jeclaada an yaskuta aniga dhamaa isku yaryaraaday buuri oo ay hadalkii iga soo baxay baa ila fool xumaaday ilaa uu asigana igu sii wadaa yani haybaarintii iyo eedayntii aniga aantaan ka jeclaada ninkaas marle hadduu iga aamusi lahay hadalkaas ilaahay iga dhaafe aan iriyey hadalkaas nebiga aad tiriyey ma qaadanaysa waa tii hadalkii aan kuu sheegay imaamu shaafici hadalkaan hadal lamid ah laga wari marka xadiid صaxiixa intuu wariyaa layidhi ya imaam الshaafiعي hal taأkhud bhada الxadiiث الصaxiix markaasuu uri ataraanii kharajtu min alkaniisa muwaad igu aragtaa nin gaal oo kaniisa kasoo baxay inaan ahay maanu arka kayfa arwi xadiiثa صaxiixa ثuma laa aakudu bihi xadiid صaxiix baan warinaya markaasaan iska sii garab dhaafaya nin gaal oo kaniisa kasoo baxay maad ii malaysay buuri yani a'imada saasay kaga go'need in nabiga calayh الsalaatu wasalaam wamaa kaana qawla اlmu'miniina idaa ducuu ila اllah yani ilahay yaqulu samicna macnihii saas isugu imaanaysa yani siduri in waxa weeyaan kutubta hadda aan xid xujatun yajibu alahdu bihi ama mustalaxa ahaado ama caqidan imaamu shaa in arrintaas si fiican lagaaga xaq tiro oo aad u aragtid inay xaq mooye aysan meeshaas baadil ku jirin sidaasaa habboon mas'ale markii laga hadlayo in la tafatirayay ku habboonta walidaalika axaadiitii ku aroortay aayaadkii ku aroortay ashyaadii caqli oo qofka muminka inuu qaato ay waajib ku tahay oon marnaba aad diidi karin yaa lagu sheegay musanifka markuu intaad sheegay iyo haddana wuxuu kuu sheegayaa hadalkaas aniga aan kuu qariray oo nin qaato waxaa haddana lagu tusinayaa dadkii salafka ahay oo saxaabadii iyo taabiciinta iyo waman bacdahu min ala'ima inay khabarka waaxidka ay qaadan jireen ee kulligeed ay ka soo noqon jirin iyo haddana lagu tusinay marka waa maxay nusuustii oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebigala iyo adiladii oo mustanbadka ahayd iyo haddana salafkii saalixay waxay ku ijmaaceen baa lagugu darayaa sida meesha uu musanifka kaga baxa markaa wuxuu leeyahy walam yazal kama suulin sabiilu salafina dadkii naga horay jidkooda iyo waalquruuni bacdahum dadkii ka dambeeyey ilaa man shaahadnaa ilaa dadkii aan ka aragin laga soo gaaro haada sabiila jidkaan inay jidkooda yahay kama ayna zuulin buuri dadkii naga horeeyey salafkeenoo saxaabadii ah iyo quruuntii bacdahum imaamu shaafici quruun markuu yidhaahda markaan waaba taabiciinta waa qarnigii ku xigay waa asiga taabici taabiciinti yuu soo galaya imaamu shaafici waa ku dhow yahay liannahu dad badanoo taabiciin ahu wax ka gaaray marka wuxuu leeyahay walam yazal kama zuulin sabiilu salafina dadkiina salafalkaa ah, jidkooda iyo wاlquruuni bacdahum ilaa man shaahadnaa dadka aan aragnay intii laga soo gaara haada sabiila jidkaan asiga oo khabarka waaxidka sida aan kuu soo sheegay in loo xujoysanayo inay tahay kama ayna zuulin buu ku leeyahay wakadalika sidaasaa xukiya lanaa waxaa noogala sheegay can man xukiya lanaa canhu ninka wax noogala waramay oo min ahli ahlilcilmi dadka cilmiga u saaxiibkao bilbuldaani joogo wuxuu leeyahay dadkii naga horreeyey saas waay dadkaan isla noonnahay culimmadii oo buldaanta caalamulislaami lislaami kuwada joogtane marka hadalkoodii noogala warramay sida aan kuu sheegay inay u qaateen buu leeyahay oo tahbiitu khabar wa wakadalika xukiya lanaa sidaasaa noola sheegay can man xukiya lanaa canhu ninka noogala sheegay sidaasaa naga soo gaartay oo min ahli اlcilmi ah bilbuldaani oo buldaanta ku suganna sidaasaa naga soo gaarta marka dadkii buu musanifku kuu tirinaya qaala الshaafiعي wuxuu uri wajadnaa saciidan helnay biاlmadiinati yaquulu asoo dhahaya akhbaranii abu saciidin اlkudriyu eh, saciid haddii madiine la yidhaahdo waa saciid ibn اlmusayab weeyaan marka waxay leedahay madiina fuqahaau sabca dad la yidhaahdo oo saciid ibnu musayab khaarijat ibnu zayd saalim ibni cabdillaahi ay ku jiraan raggaas waaweyn ee madiinada joogi jiray la dhihi jiray fuqahaau sabca xataa qole ay ka yidhaahdeen waxay toddobadaas ay ku ijmaacaan in la khilaafo ma haboon marka saciidkaasaan waxaan helnay buu yidhi bilmadiina ay madiinati rasuulillaahi yaquulaa soo dhahayo akhbaranii abuu saciidin alkhudriyu yaa ii warramay can innabiy buu iiga warramay fi sarfi waxaa laysku sarafto sarfi dahabkiio dahab lagu sarrafo lacagti oo lacag lagu sarrafo sarfi kaasaa layidhaha fa yuhabitu xadiidahu abuu saciid markaa fa yuhabitu saciid wuxuu sugayaa xadiidahu xadiida abi saciid sunnatan sunno nebiga buu ka dhigay ou jideeyey macnaha waxa weeyaan maa rawaahu saciid ibn الmusayb can abi saciid can الnabiy jacalahu sunatan ay shayئa mashruuca yajib اlأkhdu bih yani saasaa macnihii ay tahay sunata saas weeyaan ee ma aha sunadii in sarafkii laysku sarafaa sunaa ma ah waa shay jidaysan oo nabiga calayh الsalaatu wasalaam jideeyey in laysku sarafi karo shuruudaasna laysku sarafi karo yadan biyadin mila bimil ay day tahay wayaquulu wuxuu leeyahay haddana saciid ibn اmusayb xadaanii abu hurayrata yaa ii warami can الnabiy aw leeyahay fayuadiu fayuhbitu xadiiثahu wuxuu sugayaa sunatan haddana inay tahay suno nebigo mashruuca wayarwi can اlwaaxidi gayrihima wayarwi waa warinayaa saciid can اlwaaxidi buu ka warinaya gayrihima غayri abi saciid wa abi hurayra fayuhabitu wou sugayaa xadiiثahu xadiiث اlgayri sunatan buu sugaya waxaan leeyahay saciid miaal ahaan waayo waxaan aragnay buu yidhi saciid ibnu sayib oo abu saciid xadiidka warinay oo markaa ka dhigaya shay mashruucah aanan dhihin abuu saciidow kaligaa baa tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad wax ilowdaa dhici kartee yaa kuu labee ma dhihi jiri abu hurayra haddana xadiid ou ka warinaya wuxuu leeyay sidaanuu nebigu yihi waa in la qaato sidaas yaa lagu soo wari labadaas saxaabaduu kaga kaaftoomay inta hadda uu tirin doonana hadirtaan waa taabiciinta fiir wawajadnaa curwata baan helnay curwata bnu zubayr yaquulu asoo dhahay xadaatnii caaishatu yaa ii sheegtay anna rasuula allaahi qadaa ana alkharaaja bidamaani ana alkharaaja dheeftii bidamaani inay tahay xalidaanaan soo sharxin fayuu xadiidkaas uu sugay sunatan inuu yahay shay macnaha mashruuca wayarwi canhaa caaishow haddana ka warinaya can الnabiy salى اllahu alayhi wasalam shayئa kaiira fayuhabituhaa axaadiidaas o dhan wuxuu ka dhigayaa sunanan sunayaal oo jidaysan oo ka dhigaya yuxilu bihaa ou ku xalaalaynaya curwa wayuxarimu ay wayuxarimu bihaa sunantaas wixii ay tusisay ou qaadanaya xalaal iyo xaraar waxay ahaatabo wakadalika wajadnaahu waxaan helnay buu leeyahay curwadii yaquulu asoo dhahayo xadaanii usaamaة bnu zayd can الnabiy wayaqulu xadaanii cabdullahi bnu cumar can الnabiy wagayruhuma wakadalika gayruhuma fayuhabitu wou sugayaa curwa khabara kula waaxidi minhumaa khabara kula waaxidi minhumaa labadaas mid kastaoo ka mid ee eh, khabarkooda waa sugaya cala alinfiraadi keli ahaan sunatan buu ku sugaya shay jidaysan inay yihiin yacni usaamatu ibnu zayd wuxuu ka wariyey curwo sunna buu ka dhigay cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ka warinay shay mashruuca uu ka dhigay ayagoona markaas afraad oo waaxid bilwaaxid ah wajadnaahu waan helnay curwadii bay ku socotaa aydane yasiiru asoo haddana ilaa an yaquula intuu ka yidhaahdo xadaanii cabduramaan cabduraxmaana bnu cabdin alqaariyu can cumara wayaquula soo dhahayaan haddana dhagna xadaanaa xadaanii yaxya bnu cabdiraxmaan bni xaaibin can abihi can cumara bitu curwa wuxuu sugayaa kula waaxidin mid kastaoo min haadaa ka mid eh khabaran uu sugaya can cumara yacni mid kastaba xadiidkaas khabar oo haabit oo can الnabiy yajib اlأkhdu bihi ou ka dhigaya macnaha waxa weeyaan taabiciinti xataa sidaasay u camalfabay wawajadnaa waxaan helnay alqaasim ibna muxamadi ibni abi bakrin bn صadiq wa yaquulu asoo dhahaya xadaatnii caaishatu yaa ii sheegtay can الnabiy wayaquulu wuxuu leeyay fi xadiidi ayrihi fii xadiiin ayrihi xadiidka xadiid aan hene xadaanii ibnu cumar baa ii warramay can اnabiy wayuhabitu waa sugayaa khabara kulli waaxidi minhumaa labadoodii mid kastoo ka midii khabarkiisana cala linfiraadi kali ahaan sunnatan buu ku sugaya macnaha wuxuu ku tusinayaa musanifku uu kuu sheegayaa taabiciintii raggii salafkii saalixa ahay ayagoo axaadiid hal asaaniid leh ee waxay ka wariyeen dadkaasay sunnadii nebiga ahoo jidaysanay ka dhigeen macnaha daliilkii oo lagu camal falay waa hadda mutuunti lama sheegaya laakiin maa rawaahu fulaan can waaxidi minhumaa unbaa loo jeedaa matniga waxaa dhici karta halkaas isnaadi inuu toban matni ku wariyo wayaquulu wuxuu leeyahy curwadii baa socotee xadaanii cabdالرaحmaan wmujamic bna yaziid bni xajaariya can khansaa binti khidaamin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam yuu isnaadkaas ka wariyay fayuthabitu khabarahaa khansaa khabarkeeduu sugayaa sunnata wa khabarkaasne khabaru imra'atin waaxida naa keligeed weeyaan yacnii curwa isnaad buu wariyey cabduraxmaan oo mujamac ayaa u wariyeen khansaabay kaga wariyeen marka khansa waa qof keligeed maca daalika waxay nebiga ka maqashay sunna buu ka dhigay oo jidaysan oo aan la khilaafi karin wawajadnaa waxaan helnay buu yidhi caliya bna xusaynin ibna caliy bna abi aalib yaquulu asoo dhahay akhbaranaa camru bnu cuhmaana can usaamata bna zaydin ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu idhi laa yariu lmuslimu lkaafira nin muslime gaal ma dhaxlayo faacilka muslim weeyaan ma muslimkii ma dhaxlayo oo gaal ma dhaxlayo fayuhabituhaa sunna yani xadiidkiisi sunna buu ka dhigaya wayuthabituha annaasu dadkiina wuxuu ku sugayaa bikhabarihi sunnatan fayuthabituhu inuu yihahdaa fiicnaan leh ayb wawajadnaa kadalika sidaas waxaan helnay muxameda bna caliy bni xusein waa ninkii hore aan soo sheegnay wiilkiise yukhbiru asoo waramaya can jaabirin can اnabiy sala اllahu alayh wasalam i wa can cubaydillaahi bni abi raaficin can abi hurayrata can الnabiy fayuhabitu kula dalika sunatan haddana intaasoo dhan sunadii nebigu ku sugaya wawajadnaa waxaan helnay buu yihi muxameda bna jubayrin ibni mucimin jubayr ibnu mucim waa ninkii saxaabi weeyaan iyo wanaafica bna jubayrin ibni muطcimin iyo wayaziida bna طalxata bna rukanata wamuxameda bna طalxata bna rukanata ibni rukaanata iyo wa naafica ibna cujayrin ibni cabdiyaziid iyo wa abaa salamata bna cabdiraxmaan ibni cawf weeyaan iyo wa xumayd ibni cabdiraxmaan iyo wa dalxata bna cabdillaahi bni cawf iyo wa muscab bni sacd ibni abi waqaas iyo wa ibraahiima bna cabdiraxmaan ibni cawf وkhاaرجة بن زيد بن hاaبت وعبدالرحمن بن كعب بن مالك وعبدالله بن أbي qتاaدة وسuلaيماaن بن يساaر وعطاء بن يساaر وغayرaهم yaan helnay buu yidhi oo min مxadiثi أهل المdينة dadkii أهlu madiine ahay مxadiثiintooda waaweyn ka mid ahay ilaan waxaa weeyaan nin kastaba fani kastaba ahlkiisa laga qaada laga qaataa markii laga hadlayo alixtijaaju bikhabari lwaaxidi dadka muxadisiinta maxay ka yireedaan baa laleeyahay intaas ahlu madiino oo lagu soo tiriyo taabiciinta wada ah yaa waxaa laga wariyey kulluhum yaquulu inuu leeyahay xadaanii fulaanu baa ii waramay lirajulin u ula jeedaa oo min asxaabi الnabiy sal اllahu alayh wasalam can الnabiy aw min ataabiciina iiga lirajulin min ataabiciina can rajulin uu iiga waramay buu leeyahay min asxaabi nabiy can اnabiy fanuhabitu dalika sunnatan midkaas dhammaantii sunnada nebigoo jidaysana laga dhigay intaas reer madiina waay wawajadnaa waxaan helnay buu yihi caaan caaa hadda waxaa loo jeedaa maadaama ibna yasaar lasoo sheegay caaa ibna abi rabaax yaa la yidhaahda nin wuxuu ahay taabici ah cabdilmalik ibni marwaan oo markaa khaliifadii ahay wuxuu yihi haddaad kacba tagtaan oo xajka la yani la gudanayo nin aan caطaa ahayn yousan dadka u jawaabin buu ri aclamu الnaasi bimanaasiki الnabiy salى اllahu alayh wasalam fii zamanihi buu ahay caطaa ibni abi rabax nin adoon waa adoon haddana adoon oo madow badan buu ah ee qurax daroo dhan lagu shubay marka ilaahay wuxuu ku rafciyey diintiisa intaasoo addoon ahay buu isdhibayay markaa inuu wax barto wax buu bartay markii dambe heer waxay gaadheen dadkii umarada iyo khulafada iyo culammadii waaweyneed in safkiisa laga celiya inay soo galaan oo maqaam meel ayaga loo ogolayn dadkii umarada ahay asiga loo fadhiisinaya marka yatasadar fi lmajaalis marka cabdulmalik baa wiilashiisa wuxuu ku yidhi war aniga waxaan idinku dardaarmaya inaan kabah ladinku reebin ee intaad yartihiin waxbarta buur se haddaad rabtaan inaa rafci iyo qiimo aada heshaan intaad yartihiin waxbarta marka dadka waxa weeyaan raaxo waktigeeda aadan gaadhin haddaad raadisid maalin aadan aad yaad u shallaynaysa walidaalika markaad shabaab aad tahay maskaxdaada way furan tahay dadkii waxaa laga karaynin waxaa weeyaan inuu iska jiifto rabaa qofkii cilmigana sidaas uu ku barto baynamaa laba sano saddex sano haddaad si fiican isu dhibtid waxaan shaki lahayn inaad meel ku soo baxayso mujtamaca waxweyn aada u faa'iidaynaysa laakiin waxaa weeyaan intaa yar sabar keli ah walidaalika cumar bn khaaab waa wuxuu ri tacalamu cilma qabla an tasuuduu ama qabla an tusawaduu intaadan sayid iyo madax meel weyn aadan gaarin intaad yar cilmiga baro hadhow de mar haddaad weynaatid oo in lagu ixtiraamo aada gaartid mar damba xalaqaaf uma fariisan kartid waa ku dhibaysa laakiin sideedaba marka waxaa weeyaan inaad dadaashid cataa ibna abi rabax marka asigoo sidaas yaa ilaahay wuxuu makanay caalamu lislaami oo markaa haddee ilaa dhulkaa ruushka gaaray yaa loo soo kala fakanay cataa in ninkaa jawaab inuu ka helo awgeed marka rafaca allahu bihi darajatahu bilcilm sida ilaahay wariye rafac illaahu aladiina aamanuu minkum aladiina uutuu lcilma darajaat markaa ninkii darajo iyo ixtiraam doono madaxweynenimo cid aan kugu sheeganaynin ay kuu noqonayso marka in qofka uu dadaalo uu wax barto uu naftiisa in yar uu dhibayaa fiican waxaad baratidna itqaan aad ku samaysay haddii kale laa taluumana ilaa nafsaka marka wawajadnaa waxaan helnay caطaa waxaa lagala jeedaa ibni abi rabaax waa reer maka weeyaan iyo wa taawuusan iyo wa mujaahidan dadkii hore qoraalkoodaa saas ah laakiin waa mafcuulu bihi waa kulligood bna khaalidin وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدث المكيين iyo reer marka muxadiثiintoodii oo dhan yaan helnay buuri wawajadnaa waxaan helnay wahba bni munabihin biاlymn asna taabici weeyaan reer bani israa'iil ninka ka warama asiga dadka ugu badnan buu ahay wahb bni munabihin biاlyamni haakada waxaan helnay buu yihi wmakxuulan wawajadnaa makxukunana waan helnay bishaar iyo wa cabdiraxmaan ibni kan iyo walxasan ibni siriin xasan ibn abi xasan albasri waayo xasan ibn ibni abilxasan ibni yasaar a la yidhahda walxasanna waan helnay alxasan albasri iyo wabna siriin bilbasrat iyo walswad aswad ibni yaziid iyo wcalqama calqama ibn abi waqaas iyo wshacbiya bilkuufati intaana reer kuufa wa markii makxuulan bishaam laga soo reebo cabdiraxmaan ibni kalmi xasan albasri reer basra buu ahay laakiin kuufa waa gaari jira asigana iyo wa muxadith الnaasi wa aclaamihim bilamsaari kulluhum dhammaantood yuxfadu canhu waxaa laga xifdinayaa tahbiitu khabari lwaaxidi waaxidkii khabarkiisa in la sugayo can rasuuli اllahi iyo walintihaau ilayhi asiga in lagu dhammaado oo la qaato nebiga maa saan yidhi haa khalaas waa noo dhammaatay sidaasay tahay ee nebiga saan muu yidhi haa yaa kaloo hadan oo nebiga ku raacay inaad nebiga u raadisid hadalkiisa hadal lagu adkeeya taasaa la diidayo inaad nebiga u dhammaatid oo tiraa nebiga maa tiri khalaas waa dhammaatay iyo waliftaau bihi in sidaas la jawaabo wayaqbaluhu kullu waaxidin mid kasta waa aqbalaya oo minhum miman dakartuhum ninkan kuu sheegaya canman fawqahu dadkii ka horeeyey yay saas ka aqbaleen wayaqbaluhu canhu waxaana ka aqbalay oo ka aqbalay man taxtahu marka wax ka sarreeya maba jiraanba nin baa wuxuu ihi eh, maalik bnu anas buu la kulmay markaasuu wuxuu arkay asigoo macnaha saxaabati rasuulillaahi nin shiica u ah, saxaabada soo caynaa buu arkay waxaan shiicada lagu magacaabo habeen iyo maalin waxay ku hurdaanay kusoo kacaan saxaabada nabiga calayh salaatu salaam markii cali bni abi aalib majmuuca yar laga reebo caaydooda markay ugu yaraadaan waay haddayna islaamka ka bixinin markaas nin caynaya buu maqlay markaasuu wuxuu ri adiga mu waxaa tahay niyahobow min alansaar maad ka mid tahay le waktigii dambaa la jooga markaasuu ihi maya muhaajiriinti maad ka mid tahay maya markaasuu ui waxaad ka mid tahay aladiina atow bacdahum qaa'iliina rabbana kfir lanaa walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani markaasuu maya markaas islaamnimadaadaaba waxay tahay aan jirin bu liannahu muslimiinta saddexdaas ay kala baxaan nin dhahaaye dadkii saabiqiinta ah oo ansaar iyo muhaajiriin iyo dadkii saxaabada ah iyo nin ixsaan ka dambeeyo rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani dhahay haddaad labadaas ahayn waxaa tahayba mala buuri islaamnimadaada ku jirta marka dadkaas oo ilaahay subxaanahu watacaala diinta ugu gargaaray oo salafka oo nebigana ammaanay wanaag ayaga ayna samayno hadda annaga aan sugayna ma jirto marka salafka waxaan aada ugu xumahay in jamaacaad laysku hirhirtiyo oo yani ay qola tira anagaa salaf ka xigo qoladaasna ay yihaa anaga ma nihin war salaf waxaa weeyaan waa ummadda inay cid kasta u tartan ay wanaageeda tahay oy cid kasta ugu dhowaato markaa jamaacadaada iyo wasaa-isheeda iyo waxaad adiga wadatid iska wado laakiin mar hadday caqiido noqoto nebiga iyo saxaabadiisa iyo dadkii khayr ku raaxay unbaa laga qaadanaya marka waxaan caqiida la yidhahda in lagu murmo maba ah dadkaas inta laga qaato wixii kaloo wasaail il aniga sidaana u arkaa waxaana laga qaban karaa intaa laga dhisaa maa fii mushkila laakiin nin kasta waxa weeyaan in xaggaas aan lagaa xigsanin yaa haboon eh, cid cid kaga sheegan karta ma jirto nin kastaba waxa weeyaan inuu saxaabada nebiga jeclaado taabiciinta ou jeclaado ou hadyigooda siday hanuunka ay qaadan jireen sida ugu haboon aan lagaaga dhowaan inuu yihaahdo ee cid cid inay ku marjinin oo lida dadkaas wanaaga badan haddii lagaa reebo wayba kuu dhamaatay maxaaba harayba ilaahay wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaari wاladiina itabacuuhum bixsaanin baa ilaahay adiga haddaad muhaajiriin ansaar aadan ahayn kuwii wanaag ku raacay noqo wاladiina itabacuuhum bixsaanin radia allahu canhum waraduu canh wax ka hareeya maba jiraba laakiin haddii xaggaa lagaa xigsado waa aad bay u foolxun tahay marka in laysku herhertiya ma aha dadkaas wanaaga badan in aan ku dhaxtanna saan anaga ugu dayan lahayn keli in naga ahaato saasaa habo ayb walow jaaza liaxadi min annaasi an yaquula fii cilmi اlkhaasati ajmaca almuslimuuna qadiima waxadiiثa calى tahbiiti khabr اlwaaxidi wاlاntihaaءi ilayhi biأnnahu lam yuclam min fuqahaaءi اlmuslimiina axadu ilaa waqad habatahu jaaza lii buu uri imaamu shaafici walow jaaza liaxadin hadduu u banaanaan nahay oo min annaasi dadka ka mida ah an yaquula inuu yidhaha fii cilmi khaasa cilmiga gaarka oo dadoo dhan ay wada ogaan karin ajmaca almuslimuuna waxay ku ijmaaceen hadduu dhihi lahay qadiiman wa xadiidan hore iyo gadaal calaa tahbiiti khabari lwaaxidi ninka waaxidka khabarkiisa in la sugayo iyo walintihaai ilayhi in lagu dhammaanayo بأنه بسبب أنه لم يعلم inuusan ogaanin awgeed min فqهاaء المسلimiiنa مسلimiinta فqهadooda أحad usan ogeyn إlاa وqad habatahu أحadkaas inuu sugay mooye jaaزa lii waa ii banaan laan lahay muسنifku wxuu leeyahay walaakin bal hore usii raaci walaakin aqulu waxaan leeyahay lam أxفظ kama xifdinin عan فqهاaء المسلimiiنa muslimiinta fuqahadooda annahum ikhtalafuu inay isku khilaafeen fii tahbiiti khabari lwaaxidi ninka waaxidka khabarkiisa in la sugo iskuma khilaafin waa bimaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oo min ana daalika midkaas mawjuudun ou yahay mid jooga calaa kullihim dhammaantood imaam shaafici wuxuu u jeedaa aniga waxaas leeyahy markaan raadiyey oon meel kasta aan maray wax khabarulwaaxid inuu xujo yahay diidan ma arki marka haddii uu qof cilmi ousan ogeen inuu sheegto ay u banaanaan lahayd waxaan dhihi lahaan buu ihi ajmaca almuslimuuna liannahu laakiin waxaanan u dhahaynin dadkii oo dhan aniga sooma koobin oo ihi laakiin waxaan cibaarada u bedelayaa qofan ogahay oo arrintaas diidan ma jira aan leeyahay macnaha cilmigaygaan ka hadli daqiiqnimo laba cibaara u dhaxayso ajmaca almuslimuuna markaad tidhaahdi inaad inaad og tahay in waxaan aan laysku khilaafin oo kale sida salawaadka fardiga oo kale oo shanta ah inay tahay marka wuxuu ri cilmigaas ma sheegan kari liannahu aniga muslimiintao dhan sooma koobin laakiin waxaan ku dhihi karaa oo ii haboon inkastay saas ii bannaan tahay inan ilaa ajmaca almuslimuuna inaa ii bannaan tahay lianna wax diidan maba arkine laakiin cibaaro ka daqiqsan waxaan ku leeyahay wax isku khilaafsan ma arkin baan ku leeyahay buuri marka yani taas waxaan ka qaadan imaamu shaafici hadda waxaanoo dhan ma uusan sheegin haddaan laysku diidanayn bal u fiirso haddaan khabarulwaaxidi xujanimadiisa aan laysku diidanayn imaamu shaafici boqol safxa kagama hadleen laakiin waxaa jirta dad ahlulibtidaaca oo muctasiladii iyo wax lahal eh ee imaamu shaafici waktigiisa joogay khabarka waaxidka diidi jireen walidaalika asiga lam yacudda khilaafahum khilaafa yacni dadkaas khilaafkooda wax qiimo e ma laha wuxuu ka dhigay hadalkoodii wax meel ka soo qaad aan lahayn markaasaa wuxuu ihi hadalka cibrada leh oo ijmaacooda la tirinayo dadka fuqahaau lamsaarka ah oo saxaabadii iyo taabiciinta raggii waaweyn iyo waman tabicahum bixsaan raggaas un baa la fiirinaye xamaalatulxatabka meelahan ku jira lama fiirinayo macnihii sidaas weeyaan walidaalika alimaamu الnawowi fi kitaabihi اlmajmuuc kitaabka majmuuc la yihahdo soddon labaatanka mujalad ah oo imaam imaamu nawowi uu leeyahay markuu masaa-isha ka hadlayo ajmaca man yuctadu biijmaacihi ou ku dadka ijmaacooda la tirinaya waxay ku ijmaaceen dadka kaloo yarka oo ama asxaabu asxaabulahwaada ama bidacda iyo waxaan hadalkooda meel ka soo qaadi maayo kuwaas haddaas ictibaar hadalkooda la siiyo weligeed meel ka bixi mayna buu leeyahay marka kuwaas qiimo ma laha dadka oo muslimiinta diinta lagu yaqaan oo cala alxaqi ah yaa ijmaacooda laga soo qaaday kuwa kale qiimo ma laha hadda imaamu shaafici hadalkiisa waxaad ka ursan kartaa midaas asigaa asoo og in khabarulwaaxidi dad ay diidan yihiin markaasuu wuxuu ku leeyahay haddaan idhaahdo ajmaca almuslimuuna jaaza macnaha kuwaas kale annahum lam yacudda khilaafahum khilaafan saasay macnaheeda ay u tahay waa shay aada u qiimo badan walow jaaza liaxadin hadduu u banaanaan lahay oo min annaasi dadka ka mide eh, an yaquula inuu yidhaahdo fii cilmi alkhaasati ajmaca almuslimuuna waxay ku ijmaaceen qadiima waxadiian calىa tahbiiti khabari اlwaaxidi khabarkii waaxidka ahay in la suga ay ku ijmaaceen iyo wاlintihaai ilayh jaaza lii jawaabti saas wa waa ii banaan tahay maxay iigu banaanaatay cilo looga dhiga biannahu bisababi annahu lam yuclam lama ogaanin min fuqahaaءi اlmuslimiina axadu lama ogaanin ilaa waqad habatahu xadiidkaas waaxidka waa sugay marka saas hadday tahay mid kasta oo fuqahaa lamsaar ragga waaweyn haddaan baan ogaanayn saas ku ijmaaceen waxaa ii ballan inaad ijaaza walaakin aquulu waxaan leeyahay ajmaca almuslimuuna dhihi maaye aquulu waxaan leeyahay lam axfad maka xifdinin oo ma ogi can fuqahaa'i almuslimiina annahum ikhtalafuu inay isku khilaafeen kama xifdinin oo ma ogi fii tabiiti khabari lwaaxidi waaxidka khabarkiisa in la sugo iskuma khilaafine waxay isku raaceen inuu xujo wadaya waxay isugu waafaqeenna bimaa wasaftu waxaan kuu soo sifeey oo min ana daalika midkaas mawjuudun ou yahay mid jooga calaa kullihim dhammaantood mawjuudun mawjuudantaas musanifka muxaqiqa kitaabada kitaabka qoraalkiisa ninka rabiic ayaa iska leh marka wuxuu leeyahay mawjuudan waxaa dhici karto sidaasaa meesha ku qornayd buu yihi nuska mid eh macnaha luga min lugaati اlcarab nasb mansuubay anna qolaa saas qabto marka imaamu shaaficina saas u malayna maaha maadaama luqadiisa ay tahay min arqa lugaat in sida ugu fasiixsan oo hadda kusoo hadlaya in lagu ximbaaraa fiican oo la yidhahdo min ana dalika mawjuudun oo sidii nusaxda kala qabtay in lagu ximbaaraa saasaa fiican ayb qaala wuxuu ihi fain shubiha calىa rajuli بأn yquل qad ruwiya عan النabiي xadiiثu kada وxadiiثu kada وkana fulan yaqul qwla yukhaalifu dalika الxadiiث waxau leeyahy fain shubiha calىa rajuli rajul haddii wax laysaga daro بأn yaquula inuu yihaahdo sababteeda qad ruwiya can النabiي waxaa laga wariya xadiiثu kada iyo وxadiiثu kada wa kaana fulaanu ninkii caalimkaoo la yaqiina yaquulu waxau dhihi jiray qowla yukhaalifu dalika alxadiid haddii nin intuu saas yidhaahdo oo u fahmo markaan xadiidka in la khilaafi karo maadaama xadiidkaas uu meesha kusoo arooray nin fulaanoo caalim la yaqaanana ou khilaafay ay ninkii ou iskaga darsantaa arrintaas in laga qaadan karan xadiidka nebigu waa la khilaafi karaa markaasuu imaam shaafici jawaxa wari falaa yajuuzu cindii aniga agtayda ma banaano calaa caalimin nin caalimi jaahil lagama hadlay nin hadduu jaahil yahay waxaa weeyaan asigaaba dhib lagala kulmaya faa'iido ma lah laakiin nin caalima an yuhbita khabara waaxidin nin qof keli khabarkiisa inuu sugo kahiiran mar badan inuu khabarkii waaxidka xujaysto oo wayuxilu bihi oo wax ku xallilo oo wayuxarima oo wax ku xarimo oo wayarudda haddana u celiya ma banaana milahu xadiidkii uu qaatay mid lamid ah inuu iska celiyo taas aniga nin caalim inuu samaynayo uma haysta buuri nin caalime xadiid khabarulwaaxid meelo badanna ka xujaysanayo haddana markii meelo qaarkeed iska diidayo ma dhici karto ilaa min jihati an yakuuna inay tahay mooyee ilaa min jihati an yakuuna inay tahay jihadeeda maahan cindahu agtiisa xadiidun yukhaalifu xadiidkaas horo xadiid khilaafayo oo labadii xadiid midkaan uu la raajax noqday oo kaas ugu tegay midkaan awgeeda saas inay tahay mooye xadiidkii nebiga marna waa qaadana marna waa ka tagaa ma jirta buu leeyahy aw yakuuna inuu yahay maa samica wuxuu maqlay iyo waman samica minhu waxa eh, uu ninkaas ka maqlay awhaqa cindahu mid agtiisa kaga adag minman xadaahu ninkii u warramay khilaafahu arrintaas waxaan ahayn ama waxaa dhici karto maa samica xadiidkau maqlay iyo waman samica minhu ninkuu ka maqlay awhaqa minhu xadiidkaas aada warrantay xadiid kale ka soo horjeeda waa asigii oo kale yaan haayaa buu leeyahay ninka xadiidkan ii waramay yaa awhaqu minman rawaa xadiidak xadiidka adiga aad ii sheegtay kanaa ka awlaysan saas inuu ugu tagana waa dhici kartaa aw yakuuna inuu ahaado man xadaahu xadiidkaas ou ka tegay ninka u waramay laysa bixaafid inuusan ahayn marka nin xadiidkaa waxau leeya sax waa xadiid waad ii warantay laakiin nin daciif sayi اlxifdi baa tahay marka xadiidkaada lama maqlayo inuu yihaahdo awgeeda inuu ugu tagaa dhici karta buuri aw yakuuna inuu ahaado man xadaahu cidda u warantay xadiidkaas laysa bxaafidin inuusan ahayn aw yakuuna inuu ahaado mutahaman cindahu nin diintiisaba lagu kalsoonayn mutaham waxaa la yidhaahdaa aladii curifa alkadibu fii xadiidi innaas dadka xadiidkoodii markuu sheekaynaa waxaan jirin buu maanta dhan kugu daldalay marka ninkaas walowba aan laga ogaanin nebiga inuu been ka sheegee laakiin waxaa laleeyahy maadaama dadkii hadalkooda been aad ka sheegaysa ma foga nebigan in been ka sheegta mutaham baa le xadiidkiisa waxaa weeyaan xadiid mawduucah u la mid yahay wax yar uu ka roon yahay macnaha wax qiimo uu leeyahay ma laha aw yatahima man fawqahu miman xadaahu aw yakuuna inuu ahaadaa dhici karta an yatahima inuu sheekii caalimka ou tuhmo man fawqahu ninka u waramay ninka kasii sareeyo oo miman xadaahu ninka xadiidkan u sheega u sheegay waa nin fiican oo iqa ah laakiin ninka ka sarreeyo sheikhiisii ah yaa nin lagu kalsoon yahay aan ahayn marka xadiidka saas waa ku diidi kartaa waxaa leedaha wain kaana araawi الذي حدثني بهذا الحديث ثقة إلا أن الذي حدثه وهو شيخه متهم عندي وبالتالي فحديثه مردود dhib malha taas أو يkون الحadيiث inuu ahaadaa dhici karo محتamilا مacnayeyn labadii xadيiث laba macno inuu احtimaali karo oo fayتأwل markaas si uu ku fasirto oo fayذhaب ou taga إilىa أحadihimaa labadii macno midkood duna الآخر xadiidka waxaa dhici karto inuu laba macno ixtimaali karo markaasuu labadii macno mid uu ka qaatay midkii kale uu ka tegay ma dhihi kara xadiidka nebiga uu ka tegay ma ah sidaad u fasiratay ee kuula muuqato adigoo aadna kalaamkii culammada u kaalmaysanayn sidii kuula caddaatay xadiidkan macnihiisa inuu yahay yaad u qaadanaysa fayata'awalu ay fayufasiru alxadiida فيذهب بعد ذلك التفصيل إلى أحadهma أحد المعين dون الآخر saas waa dhici kartaa marka ninkii cاalمka ahay inuu xadيiثkii نبiga u wataga sidaas awgeed inuu xadيiثka ogaanin ama ninka u warama uusan ku kalsoonayn ama ninkaas ninka uu sii waramay ama xadيiثka laba macno uu leeyahay asbaabta xadيiثka loogu tegi kara ka mid tahay laakiin xadيiث nebigoo haaبط oo duuna mعaarid nin mslima kama tegaya buuri فأmaa an yatawahama mutawahimun mid wax oo maleeya hadduu maleeya mala ma ahana tawahumka weliba waa kasii hooseeya haddii mid wax wahmiya hadduu wahmiyo anna faqiiha nin faqiiha caaqilan wax garanaya yuhbitu sunnatan sunno inuu sugaayo bikhabarin waaxidin khabar oo keli ah maratan hal mar iyo wa miraaran maryaalo badan uma yadacuhaa sunadii haddana uu ka tegayo bikhabari milihi khabarkaas mid la hal ah iyo wa whaqa midka awood badan bilaa waaxidin mid la-aan oo min haadihi اlwujuuhi wajaashan kuu soo sheegay ah allatii tushabbihu bاta'wiili yani allatii tushabbihu ti macnaha shabahaysa bاta'wiili yanaa kamaa shubbiha si loo macnaha loogu dheehgeliyey cala almuta'awiliina kuwa fasiranaya fi lqur'aani qur'aanka kuwa fasiraya say aayaad qaarkood macnihii isugu khilaafayaan iyo wa tuhmati lmukhbiri ninka ku waramaya tuhmadiisa oo la tuhmo aw cilmin bikhabarin cilmi kale oo khabar kaleo lagu cilmi lahaadoo khilaafii midkaas khilaafsan ay ahayn falaa yajuuzu ma banaana in shaa allah macnaha waxa weeyaan khabarkii baa dib u dhacay fiiri hadirtaan macnihii waxay noqonaysaa ulajeedadii yacni haddii loo fahmo nin caaqil ah oo faqiih ah marnaba lama suuraysan karo xadiidkii waaxidka ahay mar inuu xujaysto iyo maryaal badan inuu soo daliishto haddana mararka qaalkeed uu yidhahdo xadiidkan waa celiye liannahu khabar waaxid waay inuu yidhaahda ma suuragal aho falaa yajuuzu ilaa asbaabtan haddana uu soo sheego inay tahay tafsiirkiisa in laysku khilaafay ama ninkii kuu waramay oo la tuhmay ama khabar kaloo asiga khilaafsan oo ka awood badan inaad heshay taas un baa lagu khilaafi karaaye in nin caalima ah inuu mar soo deliishto marna u celiyo likawnihi khabar alwaaxid u celiyo taas ma suurageli karto faamaa an yatawahama mutawahimun midma oo wax tawahumo oo macnaha malaha daciifka ah hadduu u maleeyo anna faqiiha nin faqiiha ah caaqilan wax garanayo yuhbitu sunnatan sunnada nebiga inuu sugayo ama sunnatan shay mashruuca nebiga inuu ka sugayo bikhabari waaxidin nin waaxid khabarkiisa maratan uu ku sugayo wa miraaran uma yadacuhaa uu ka tagayo bikhabari milihi khabar asiga oo lamid ah iyo wa awhaqa khabarkaas midka awood badan bilaa waaxidin mid aan aan ahayn oo min haadihi lwujuuzi min haadihi lwujuuh ah falaa yajuuzu ma banaano in shaa allah saas waa macnihi jawaabtii markaad xaggaas kusoo rejiisay yani uma yadacuhaa bikhabari milihi aw awhaqa bilaa waaxidi min hadihi lwujuuh falaa yajuuzu ma banaano nin caaqil ah sunadii nebiga waaxidka mar inuu deliishto marna uu ka taga lama malaynayo falaa yajuuzu in shaa allah bilaa waaxidi min hadihi اlwujuuh alatii tushabihu bاta'wiili tushabihu cala اlmuxadidi yani ninka muxadidka ay ka dheehgalmayso bitawiili bisababi tawiili tafsiirka sababtiisa xadiidaa laga yaabaa in aad macnihii dhabta aadan ku hanuunin oo sida kuula muuqato tafsiirkiisa adiga si kale kuula muuqata taas marka adi lagugu eedi maayo karaankaadi waa ka baxday sidii si aan ahayn aad u qaadatay kamaa shubiha cala almutaawiliina fi lqur'aani kuwa qur'aanka fasiraba axyaanan say ugu dheeh aayad qur'aan markii la fasiray markaa tafaasiirta waaweyn aad aragtid oo maalan ibnu jariir الطabari markuu aqwaal waxau leeyahay intuu kala sheega yani aayaddan waxaa lagu fasiray buu ku leeyahay macnahaas iyo macnahaas iyo macnahaas saddex macno afar macno buu sheega markaasuu waxau leeyahay qowlu man qaala bidalika qowlkii horo ninkii yidhi markaasuu saxaabadii taabiciintii a'imadii ka dambaysuu sheega haddana qowlka dambena wa qaa'ilu qowli haani haddana waa u dhamaystiraa qowlka saddexaad haddana waa u dhamaystiraa markaasuu intuu dhameey waxau leeyahay waawla alaqwaali cindanaa bisawaabi in shaa allahu qowlu man qaala kada wa kada taasaa tafsiir la yidhaahda yani tafsiirka waxaa weeyaan markii saxaabadii waxay yidhaahdeen nebigu horta wuxuu ku fasiray aayaddii aayadilka lagu fasiray taabiciintii waxay ka yidhaahdeen wixii markii la sheego oo laysbandhigo markaas yaa haddana la rajaxaya mid kastaba wixii lagu rajaxa haddana loo sheegaya laakiin aayadii un haddii laqbadii la raaciyo tarjama la yidhahdo tafsiir ma ah kaas marka tarjama iyo tafsiir laba shay tafsiir waxaa la yidhahdaa wixii aayaddan ku soo arooray oo dhan inaad ogaatid oo marka haddana wejka raajixa iyo sababta raajixa uu ku yahay aad ogaatid kaasaa la yidhahda ayib fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo qala faqiihun fii baladin ilaa waqad rawaa kahiira ya'hudu bihi waqaliilan yatruku haddii uu yidhaahdo nin qalla faqiihun yar fii baladin nin faqiihoo baled joogo yaa yar ilaa waqad rawaa wuxuu wariyay kahiiran wax badan kahiirkoo ya'hudu bihi ou qaadanayo iyo waqaliilan baa uu warinaya yatruku ou ka tegayo wuxuu leeyahay nin oo faqiih oo caan ah oo la yaqaan oo beled joogo fuqahaa ka mid ah ma jiro ilaa waxaad arkaysaa aqwaashiisii qaar badan oo axaadiid nebiga ku salaysa iyo qaar badan oo axaadiid nebiga qaar yar qaar yar oo qaliilan qaar yar oo nebiga xadiidkiisa khilaaftay marka maxaad ku fasiraysaas haddaad i tiraahdo waxaan leeyahay buu yihi falaa yajuusu calayhi ninkaas caalimku kuma banaano ilaa min alwajhi inuu yahay mooye aladii wasaftu wejkii aan kuu soo tilmaamay ilaa min alwajhi inuu ka mid yahay ilaa min wajhin min alwujuuhi alatii wasaftu saasay ka dhigan tahay wejyaalkiian kuu soo sheego hori oo ah khabar asiga ka awood badan ama ninka u warramay inuu tuhmay ama eh, ninka ka sarreeyo ama tafsiirkii saas ay la noqotay in lagu fasira mooye nin baa xadiidka nebigeena badanaa qaadanaya qaar yarna waa ka tagaa macnaheedii ma ah wa min an yarwiya can rajuli min altaabiciina aw man duunahum qowla laa yalzamu alahdu bihi fayakuuna inamaa rawaahu limacrifati qowlihi laa liannahu xujatu calayhi waafaqahu aw khaalafahu cibaaradan tan hore inay ku xihan tahay waa adag tahay marka musanifku waxay ahayd inuu yidhahdo waman rawaa can rajulin saasay asalkeeda iska ahayd waman rawaa wa an yarwiya inuu wariyo ninkii caalimka ay ah ma haboono oo aan banaanin can rajulin min ataabiciina rajul oo taabiciinta ka midi eh, aw man duunahum ninkii kasar oo ka sokeeyo oo taabici taabiciinta ah, qowlan uu ka wariyey laa yalzamu اlأkhdu bihi inuu qaato waajibku ma ah fayakuuna ou ahaada markaas inamaa rawaahu inuu wariyey limacrifati qowlih ninkaas taabiciga iyo ninka ka dambeeya qowlkiisa in la ogaado laa liannahu xujatun calayhi inay xujo ku tahay inuu warinaya ma ah waafaqahu ninkaas waafaqiya aw khaalafahu diidyaab tanna waxay tahay waa aada shay u wanaagsan waxaa la leeyahay ilaahay kalaamkiisa kalaam kama joogo oo wax ka hadli kara ma lah nebiga sunadiisii lagu sheegay saas oo kale waa saxaabada waxaa la leeyahay maa ajmacuu calayhi wax khilaafi karana ma laha hadday saxaabadi iskhilaafaan ayaga ama xugum oo fiqi ah ama tafsiir aayad ama xadiidkii isku khilaafeen waxaa la qaadanaa qowlu man kaana qowluhu aqrab ila sawaab aa la qaadanaya laakiin haddii ay saxaabadii hadalkoodii aan lahaynin ilaa nin saxaabi keligiis mooye walam najid man yukhaalifu min asaxaaba nasna ma khilaafin maxaa la samaynaa markaan qowlu saxaabi lam yukhaalif nasan laa min qur'aanin walaa min sunna walam yuujad min asaxaabati man khaalafahu maxaa laga samaynaa imaamu shaafici wuxuu u arkaa inay xujo ay tahay saxaabada qowlkeeda laakiin waa goormaa markii suuradaas ay tahay saxaabi qowlkiisa oo nebiga aan khilaafin hadalkiisa iyo qur-aankii nin kaloo saxaabi oo khilaafayna aan la haynin mas'alada keligiis uu ka hadlay waa la qaadana laakiin dadkii ka dambeey markaan taabiciintii iyo eh, waman tabicahum oo ka sii dambeeyey hadalkooda xujo ma ah buu ku yidhi laakiin waxaa loo soo warinayaa in ninkaas weynin oo wanaagsan oo caalimka weyninka badanne in muxuu ka yidhi aayaddan hadalkiisa hadal miisaan la waa imaamu maalik aayadda saan ku fasiray marka la yidhaahdo iyo fulaan oo macnaha min baqiyati nnaasi ah lamid ma ah marka hadalka oo ninkaa weyn yani ictibaar iyo yani weheshasha uu leeyahay laakiin xujo ma ah xujo oo la soo oo aayaddan waxaa u daliil qowlu maalik qowl shaaficia uu daliil ah mas'aladan laleeyahay ma jirto laakiin mas'aladan waxaa uu daliila qowlu saxaabi waa la dhihi karaa wain kaana laysku khilaafo qaar ay leeyihin saxaabada qowlkeeda xujo ma ah ayb wa an yarwiya inuu wariyo waxay ku xiran tahay can rajuli min ataabiciin aw man duunahum qowlan ou ka wariyo laa yalzamu shaksiku laazim maaha alahdu bihi qowlkaas taabiciinta laga wariyo inuu qaato laazim kuma ah ee marka maxaa loo warinaya fayakuunu waxau ahaanayaa inamaa rawaahu inuu wariyey limacrifati qowlihi ninkaas taabici qowlkiisa in loo ogaado fii hadihi lmas'ala laa liannahu inuu yahay ma ah xujatun calayhi qofkaas wariyay inuu xujo ku yahay waafaqahu ninkaas waafaqya aw khaalafahu isma khaalafyaabo hadalkaasi xujo ma ah fain lam yasluk hadduusan qaadin ninkii caalimka ahay waaxidan mid oo min haadihi subul jidadkan aan kuu soo tilmaamay aanan ahayn oo fa yucdara haddou qaado loogu cudra bibacdihaa haddii ou qaado faqad akhطa'a khaطa'an gaf aada u weynoo gafay laa cudra fiihi cindana wallahu aclam ninkii sunnada nebiga ka tago ayadoo ay soo gaartay sababihii aan kuu sheegay mid kamid ana ay meeshi jirin faqad akhطa'a khaطa'an saasay noqonaysa waa hadal cad weeyaan imaamkeenu imaamu shaafici baa dhahay fain lam yasnig ninkii caalimka hadduusan qaadin waaxidan mid oo min haadihi subul ka mid eh faqad akhtaca saasay jawaabta tahay